alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala ali muxamed wslama tasliima kasiira qaala annaadimu xafidahu llah wataabicu shay ida lam yufradi bilcaqdi taabicun walam yujaradi ka fasi khaatamin wakalxiitaani wa naxwi ashjaarin maca albustaani wataabicu shay idaa lam yufradi shayga ka raacayaa idaa lam yufradi haddaan lagu keli yeelin bilcaqdi caqdiga ama iibka aan lagu keli yeelin oo gaar aan loo saarin taabicun waa mid asalkiisii raacaya weeye walam yujaradii lagamana madhnaysiiyo asalkiisoo lagama reebo ee xukunka wuxuu raacayaa uun wuxuu asalkiisu ahaa ayuu raacaya asalkiisuu raacaya ka fasi khaatamin sida kaatun faskii oo kale weeye haddii kaatunkii la iibiyo fasku iibka kuma jirin ma odhan kartid fasku wuxuu taabic u ahaa kaatunku markaa taabic u ahaayo raacayay mar hadduu taabic u yahay iibkaa kaatunka la iibiyuu ku guda jiraa waxay odhan jireen uurjiif hooyadii ku gowracan wa kalxiitaani waa sida markaa xaytaanka ku wareegsan beertii oo kale weeye wa naxwi ashjaarin waa dhirtii oo kale macal bustaani beerta la jirkeeda oo haddii beertii la iibiyo dhirtu iibka kuma jirin ma odhan kartid ama dhirta qaar baan ku jirin mar hadday beertuun ka mid yihiin dhirta beerta ku taalloo dhani iibku waa ku wada dhacay gidaarka ku wareegsani beerta waa ka hadhan tahay oo gidaarka anaa iskale ma odhan kartid gidaarkana waad iibisay mulkigii gidaarku waa kaa wareegay isagoo dhammaystiran hadhow haddaad wax ku qabsanayso gidaar aanad lahayn baad wax ku qabsanayso waayo gidaarkan iyo dhirtanba beertay taabic u ahay attaabicu taabic waa inagii soo marray yacni qawaacid la macnaa baynu soo marray haddana waxa weeye waa inagu soo celiyey qaacido ku alqaan leh oo shabbahaysana waynu soo marray wuxuu sheikhu inoo tilmaamayaa shaygii shay raacayo taabic u ah xagga xukunkana inuu ka raacayo haddii aan laga reebin haddii laakiin laga reebo laga istisnoodo shayguna shay kala infisaali kara uu yahoo kala bixi karaa xaalka noocaasa waa ka hadhanta hadduu yidhahdo beerta waa kaa iibiyey laakiin dhowrka geeda xaggaa xigaa iyagu iibka kuma jirana inta kalean kaa iibiyey dee waa ka hadhan tahay ila waa laga istisnoodaye haddaan laga istisnoonoo laga reebin way raacaysaa dakaatuljaniini dakaatu ummi xadiiskii ku soo arooray markay maqleen soomaalidu bay waxay yidhaahdeen mahmaahdan uur jiif hooyadii ku gowracan bimacnaa hooyadii haddii la bireeyo isna waa biraysan yihi yacanii birayn kale uma baahna birayn kale uma baahna wuxuu yidhi falow baaca bustaanan dakhala fiihi xaa'ituhu wa ashjaaruhu liannahu laa yusamaa bustaanan ila bidalika fahiya taabicatun lahu hadduu beer iibiyo gidaarkeediiyo dhirteeduba waa ku jiraan waayo bustaan laguma magacaabo haddaynay gidaarka iyo dhirta aynay lahayn marka waxay noqonaysaa ashyaadaasi qaar taabicay noqonaysa wa kadalika baycu lxaamili neefkii dhalayay iibka la iibiyaana waa saasoo kale faljaniinu daakhilun fi lcaqdi uurjiifku wuxuu gudagalay caqdiguu ku jiraa liannahu taabic waayo taabic buu noqonayaa fuqahaduna tusaalayaal badan bay qaacidadan u sheegeen oo baabulbayc iyo baabuliqraarba ku sheegeen wuxuu idhi tambiiha koowaad idaa lam yufrad bilcaqdi hadalkaanu nidhi waxaanu kaga reebnay camaa idaa kaana taabicu ufrida bilcaqdi sida haddii taabicii u ahaaday mid caqdiga laga gaar yeelay oo laga reebay maala low baaca bustaana wastasnaa minhu bacda ashjaarihi falaa yadkhulu dalika fi lcaqdi wa huwa daahirun hadduu beerta iibiyo oo dhiraha qaarkoodoo beerta ka mida oo ku taalla uu ka reebo caqdigama soo gudagelayaan intaa uu ka reebay waana muuqataa wuxuu kaloo shiikhu yidhi waxyaalaha laga reebaye qaacidadan laga istisnoonayo waxaa ka mid a midhaha timirta dhirta timirta marka la ta'biiriyo oo lagu sameeyo bacrimin oo laysku tallaalo alta'biir iyo altalqiix bacrimin ha la yidhaahdo ama isku tallaal ha la yidhaahdo siday timirtu ku dhashaa waxay tahay lab iyo dhadig bay ka kooban tahoo ubaxa timirta labbaa la soo qaadaa dadkeedaa yaqaani e dadka beerta eh dabeedna timirta dhadig ayaa lagu garaacaa laamaheeda mid ka midana waa la kala jeexaayo ubaxaasaa la geliyaa markaasay si fiican ay u dhalaysaa tacbiirka haddaan lagu samayn si fiican uma dhalayso dhirtuba waa ka koobantahy labkiiyo dhadiga laakiin qaarna tacbiirka waxa ugu filan bay yidhaahdeen culammadu dabaysha ugu filan oo markii kaynti meesha ku taallo oo dhirtii meesha ku taallo dabaysha markaa soo maraysa taa lab ee ta dhadigna maraysa taasaa isku tallaalaysaa timirtuse waxay u baahataa in markaa dadku isku tallaalaan oo isku bacrimiyaan isku tallaalka hadday lagu sameeyo oo ay tallaalan tahay falaa tadkhulu fi lbayci bayca ma soo gudagelayso caqdiga kuma jirto ee mar hadday mu'abbaro noqoto waxa iska leh midhahaa timirta kii iibiyey baa iska leh oo bayci way ka hadhaysaa inuu shardisto ka iibsaday mooyaane xadiis bayna leedahoo sheikhu xadiiskii waa kuu qoray xadiis bukhaari iyo muslim ku soo arooray wdalika lilxadiisi اlmutafaqi calayhi can ibni cumara radia allahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh wasalama qaal man baaca naklan qad ubbirat fahamaratuha lilbaa'ici ila an yashtaritaha almubtaac nebigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam kii iibiya dhir timira iibiya dhirtaa timirta ahoo laysku tallaalay ubixii ka labaa timirta nooceeda dhadig lagu tallaalay ama lagu bacrimiyey fa hamaratuhaa lilbaa'ici dhirtaa midhaheedu waxay u sugnaatay kii iibiyey bay u sugnaatay ilaa an yashtaritaha almubtaacu inuu shardisto kii iibsaday mooyaane haddii kale waxa yeelanaya ninkii iibiyaa iska yeelanaya timirtaas wuxuuna shiikhu yidhi waxaa laga fahmayaa xadiiska in midhaha haddaan tallaalkii weli aynay gaadhin oo laysku tallaalin oo ta'biirkii aanu dhicin inuu yeelanayo ka iibsaday inuu shardisto kii iibiyey mooyaane waayo qayd baa loo shartiyey qad ubbirat qaydkaasina waxaa asala inuu ixtiraas faa'iidaynayo wax lagu bixinayo o wax lagu saarayo marka waxaa la kala saarayaa in ta'biirkii ku dhacay oo laysku tallaaliya inaan laysku tallaalin ila haddii mar layba xukunkeedu sidaa yaho farqi aynay kala lahayn nebigu kuma qaydeen sala allahu alayh wasalam qad ubbirat marba hadduu ku qayday qad ubbirat waxaa laga qaadanayaa haddaan lagu tallaalin inuu xukunkeedu ka duwanaanayo wa ilaa qaydkani faa'iida ma yeesheen marka qaacidadii mustasnan bay ka tahay sababta looga istisnoodayna waa xadiiska ku soo arooray daraaddeed ee lowlaa xadiisku aanu ku soo aroori lahayn qaacidada sideedaa lagu socodsiin lahaa waxaase u diiday nas bay mas'aladu leedahoo iyada naska ayaa sideeda loo raacinaya wa min dalika diyat ljaniini ida infasala meyta bisabab aljinaayati cala ummih noocan oo kale waxaa ka mid a ah attaabicu taabic ashyaada laga reebaayo uurjiifka magtiisa ayaa ka mida ah ama qaantiisa hadduu infisaalo oo uu hooyadii ka soo baxo uu soo duulay isagoo bakhti ah gaboodfal ama tacaddi lagu sameeyey hooyadii ayaana sababtay maydnimo inuu ku soo dhaco gabadhiyada uur leh ayaa cidi wax ku dhufatay dabeedna nabarkii lagu dhuftay daraaddeed baa ilmihii isagoo bakhtiya soo duula nolol hadduu ku soo dhaco oo amaaraadkii noloshu ay ka muuqato dabeedna sidaa uu ku dhinto waxay noqonaysaa dee qof nooloo dhintay sababtaa hadduu u dhintana waxay noqonaysaa dee mag dhammaystiranoo qof dhammaystiran magtii lab hadduu yahay iyo hadduu dhadig yahayba magtiisii oo dhammaystiran baa laga qaaday waa haddii amaaraadkii noloshu ka muuqato istihlaal ama wax la midii ay soo baxaan hadduu laakiin bakhti ku soo dhaco waa ka duwan yahay mag gaar uu leeyahay magtaa gaarka uu leeyahayna waxay noqonaysaa dee guratu cabdin aw ama addoon ama addoon ayaa qaantiisii laga dhigay qiimaheedana waxaa lagu qiimaynayaa siday ahlucilmigu yidhaahdeen nisfu cushri ummihi hooyadii ilmaha bakhtiga ku soo dhacay ee tacaddiga lagu sameeyey bakhtiga ku soo duulay ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaado farqi ma kale leh hooyadii magtiisu kontan halaad bay ahayd konton halaad ayay marka ahayd intiibaa waxaa la bixinayaa cushru diyati alummi waxaabuu qorayaa qiimatuhaa nisfu cushrati diya culammada markaa waxay cabbirayaan badiba cushru diyati ummihi uur jiifkaah diyada hooyadii marka toban meelood loo qaybiyo meel ahaan ayuu bixinayaa hooyadiina maadaama ay xor tahay waa konton halaad diyadeedu mar hadday xor tahay ayna muslimad tahay muslimad xora hadday tahay konton halaad diyadeedu weyi kontonkii halaad marka toban loo qaybiyo shan halaad bay noqonaysa marka culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waa nisfu cushri diyati l abi bacdi baa sidaa cabbiray macnuhuna waa isla kii diyada aabbaha marka toban meelood loo qaybiyo oo haltobnaadkii la sii kala badho ayaa ka waajibaya waa shan halaaduun oo boqol halaad markaad toban u qaybiso toban bay noqonaysaa tobankii markaad kala badhana shan halaad bay noqonaysaa haddaad tidhaahdo cushru diyati ummihi aad tidhaahdana waa isla halkii oo diyadii hooyadiioo kontona ayuunbaa toban meelood loo qaybiyey nisfi markaa kuma jiro dee shan halaad bay markaa noqonaysa ila konton marka toban loo qaybiyo waa shan markaa sidaas wey marka waxba i aan dhib kuma sugna sida uu sheikhu qoray macnuhuna waa isla kii marka shan halaad baa qiimuhu noqonayaa marka ala kulli xaal taasi waxa weeye xukun gaara la siiyey lama odhan magtii hooyadiibaa u maga waayo munfasil buu noqday haddaanu infisaali lahayn mag gaara looma soo qaadin ee gabadhii urlebaa wax lagu dhuftay sidii bay ku dhimatay ilmihiina dabadda uma soo bixin yaduunbaa ama dee loo qisaasaya haddii dilku camdi ahaa haddii kalena magteeda la bixinayaa uurkana wax maga oo laga soo qaadaya ma jiro mar haddaanu infisaalin wa taabicu shayi shayga ka raacaya idaa lam yufradi haddaan la keli yeelin bilcaqdi caqdiga aan lagu keli yeelin oo gaar loo saarin oo la odhan isagu waa ka hadhan yahy taabicun asalkiisuu raacaya walam yujaradi xukunka asalkiisana lagama siibo lagama madhnaysiiyo ka fasi khaatamin sida kaatun faskii oo kale weeyi haddii kaatunka la iibiyo faskiisuna iibka waa raacay mar haddaan laga istisnoonoo laga reebin haddii laakiin laga reebo waa ka hadhay oo la yidhahda kaatunkan kaa iibiye fasku kuma jiro kaatunkoo keliyaoo biduuni fasin ah intaasaan kaa siinaya markaa waa ka hadhaya wa kalxiitaani waa sida markaa gidaarka ku wareegsan beerta wa naxwi ashjaarin iyo dhiro oo kale weeye macalbustaani beerta la jirkeeda waxay noqonaysaa haddii beertii la iibiyo gidaarkeeda iyo dhirtuna inay raacayaan in yasqut ilaslu yusar ila albadel fataalifu lmadmuunu fiihi mactadal in yasqud alaslu hadduu asal ku dhaco yusar waxaa la noqonayaa ila albedel xagga bedelka ayaa la qabanayaa loo kacaya xaggaasaa la noqonaya waa saara saaradii waa ahaaday ah fataalifu kii baaba'ay ee almadmuunu la qaandhabayey fiihi isaga gudihiisuu ku sugnaaday waa khabar muqadama ah. maada mawsuulka ah ayaa mubtade mu'ahara ah jumladoo dhanna waxay noqonaysaa khabarkii attaalifu oo mubtada ah fiihi waxaa ku sugnaaday kaa baaba'e la qaandhabayo damiirkaasaa rabdinaya ila jumla khabar dhacda jumla hadday khabar dhacdo waxay u baahan tahay wax rabtiyay u baahan tahay raabiطuha alcumuumu wاlidmaaru wasmu ishaaratin kada takraaru ama cumuum baa wax rabtiya oo raabit noqda ama damiir baa noqda ama ismu ishaaraa noqda ama takraar mubtadihii la soo celiye lafdigiisii ama macnihiisii la soo celiyo intaa midbaa noqota raabidka haddii jumladda khabarka ahi caynulmubtaday aynay ahayn oo ay ka duwan tahay intaa midi waa inay rabtisaa inta ugu mashhuursan waa taas fiihi gudihiisa waxaa ku sugnaaday kaa baaba'ee la qaandhabayo mactadal kii u dhigmaayey ayuu noqonayaa waxa ka waajibaya wuxuu sheikhu inoo tilmaamayaa asalku markuu suuro geli waayo asalka la waayo xagga beddelka ayaa loo kacayaa oo beddel baa la xukumaya marka bedel baa maqaamkii istaagaya shaygii markii la baabi'iyana oo la itlaafiyo u baaba'ana waa la qaandhabayaa waxaa lagu qaandhabaya ama mid la mida lagu qaandhabaya ama mid la qiimaa baa lagu qaandhabaya labadaa mid baa lagu qaandhabaya oo waxaa jira shaygu hadduu misli yahayna waxaa lagu qaandhabaa wax la mili ah miligu waa maxay shiikhaaba ku fasiraye almiliyu kulu maa yandabitu bilwasni aw ilkayli wasaxa asalamu fiih waa shay kasta oo ku dabdismaya oo ku xadaysmaya ama miisaan ama beeg waa inuu mawsuun yahay ama makiil yahay salamna waa inuu ku asaxaya markaasaa waxaa la odhanayaa waa mili baa la odhanaya culamada qaarkood inuu mawsuun yahay iyo inuu makiil yahay keliya ayay ka dhigaan shayga misliga ahee shay la mida lagu qaandhabayo laakiin culammada qaarkood waa ka sii badiyaan oo waxay yidhaahdaan waa maa kaana mawsuunan aw makiilan aw macduudan waa inuu yahay shay la miisaamo ama la beegoo la galaameeyo kaylku qiyaas go'an oo la yaqaan baa lagu qiyaasaa laakiin kafadihii laguma miisaamo waa sida wixii la galaameeyo iyo wixii la mid a ama uu macduud yahoo la tiriyo aan isna khilkhilaafin waxaa la odhanayaa waa misliyo mid la midaa lagu qaandhabaya culammada odhanaya bes hadduu yahay shay la miisaamo ama la beego mawsuun ama makiil keliya ayaa misli lagu qaandhabaa waxay leeyihiin wixii intaa ka soo hadhay qiimaa lagu qaandhabaa sidaana in laga qawisan yahay waxa ku tusinaya xadiiskii ku soo arooray nebiga sala allahu alayh wasalam zawjaadkiisa mid ka midii in weel mid kale ay leedahay jebisay dabeedna nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam inaaun biinaa weelka weelkiisaa lagu qaandhabaya fuqahada markaa mawsuun iyo makiilo keliya ku koobaya waxay leeyihiin shaygu hadduu weelba yahay dee weelkii mawsuun iyo makiil midna ma aha marka qiimun baa lagu qaandhabaya dee xadiidku waa khilaafsan yaho wuxuu sheegayaa inaaun biinaa um in weelkii weel lagu qaandhabayo oo haddii iminka qof bakeri jabiyo warshadaha soo saaroo bakeriyadu isku sibay u samaysan yihiin nooc kasta waa isku mid de mid la mida keenun baa la odhanayaa mar hadday suuragaltoo suuqa yaallo bilaydhadii waa la mid wahaakada wixii ka soo hadhay miliga wixii ka soo hadhay mutaqawan baa la yidhaahdaa waa mutaqawim ayaa la yidhahdaa waa mili iyo mutaqawim mutaqawam waa maxay waa mid la qiimeeyo qiimo loo sheego wixii kale qiimaa lagu qaandhabayaa oo waxaa la odhanayaa qiimihiisu muxuu yahay muxuu joogaayoo la siiyaa dabeedna qiimihiisii ayaa la bixinaya wadaad waatuu luqsi ku sameeyey muxuu yahay shayga misri iyo qiima labadaba lagu qaandhabaa waa ninkii muxrimka ahaa oo dabeedna cidi leedahay ayuu ugaadhsaday ou dilay xaqulkhayr inuu yahay wuxuu ku qaandhabayaa qiime ixraamka xaggiisa marka laga eegana fajazaa'un mislu maa qatala min annacami yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum misli buu ku qaandhabaya muxuu yahay shayga marka waxa weeye qiime iyo misli labadaba lagu wada qaandhabayo mar keli ah oo qiimihiina la bixinayo kii la misliga ahaana isagana la bixinayo de waa kaas weeye waa muxrimkaa ugaa dhaacidi leedahay dilay wey wuxuu yidhi falxayawaanu waalmihliyu kullu maa yandabidu bilwasni aw ilkayli wasaxa salamu fiihi salamkuna uu ku asaxayo ibnu kasiirku tafsiirkiisa markuu marayo nimankii reer banu israa'iil lagu yidhi sac gowraca sacii sidii loo sifaynaayey markii dambe mutacayin ay noqotay wuxuu odhanayaa waxaa laga qaadanayaa inuu xayawaanka salamku ku asixi karo macna noocaa u eg buu sheegi jiray wamaa siwaa dalika mutaqawamun hada madhab alxanaabilati washaaficiya faalxayawaanu walmacduudu kalbitiikhi walmadruucu walmadruucu kaahiyaabi laysat misliyatan bal hiya mutaqawama xayawaanka iyo shayga la tiriyo sida xabxabkaoo kale iyo wixii la dhudhumeeyo ama la waariyo sida dharkoo kale misli ma ahee waa mutaqawamoo qiima lagu qiimeeyaa falow khasaba buran uma talifa fa calayhi miluhu kaylan waxaa saaran raashinkaasoo kale kaylkiisii baa saaran yacnii beeggiisi intaasoo galaan hadduu ahaa intiioo galaan buu keenay walow istacaara xayawaanan fatalifa biyadihi fa calayhi qiimatu hadduu xayawaan ammaanaysto oo caariyaysto oo gacantiisa uu ku halaagsamo qiimihiisii baa saaran wahaakada tanbiihaan culima mima dakarna anahu ida lam yatacadar ilaslu bian kana taalifu baaqiyan biyadihi falaa yusaaru ila albadel waxaa laga gartay hadalkaa aynu soo sheegnay haddii asalkii aanu tacadurinoo midaan suuroobaynin aanu noqonin ee uu suuroobayo oo shaygii la waayey ama baaba'ay wax tegey ma ahoo iska baaba'aye gacantiisuu ku sugan yaho isagaa haysta markaa beddel loo kici maayo shayga soo celi baa la odhanaya tanbiiha labaad walihadii alqaacidati furuucun fi alcibaadaat maala lama saqata alwudu'u cinda faqdi ilmaa'i aw tacadara isticmaaluhu wajaba tayamumu qaacidadan furuuc baa u sugnaatay oo cibaadaadka ugu sugnaatay oo weysadu markay ruuxa ka dhacday biyo waayitaankuu waayey daraaddeed uga dhacday amaba biyihii uu isticmaali kari waayey xanuun daraaddii waxaa ku waajibay inuu gegabaysto ayaa ku waajibay marka beddelkaa gagabadu u kacaya fatayamamuu saciidan wakada lama saqata asawmu can ishaykhi alkabiiri wajabat alfidya saasoo kale u ahaaday markuu soonku ka dhacay odaygii gaboobay islaantii gabowday aan soomi karayna waa la mide fidya ku waajibtay inta caqligoodu baaqi yahay laakiin hadday asaasaqaan oo caqligu ka tago marfuuculqalam bay noqonaysaa wax fidyo oo saarani ma jiro sakaatulfitrigun baa la bixinaya bis laakiin fidyo sawmkii laga bixinayaa mar hadday asaasaqaan oonay waxba kala garanaynin fidyo laga bixinaya ma jirto in yasqut ilaslu hadduu dhaco asalku yusar ila albedel waxaa la noqonayaa xagga bedelka ayaa markaa la noqonaya bimacnaa bedel ayaa la xukumayaa fataalifu kii baaba'ay almadmuunu la qaandhabayey fiihi gudihiisa waxa ku sugan mactadal wax u dhigma ayaa ku sugan ay aladii ictadal maadu waa mawsuul waa ism mawsuul marka waa mubtade mu'ahara sida shiikhuba caddaynaayo fiihina waa khabar muqadam ah wayasqutu alfarcu ida alaslu intafa ka daaminin in saaxibu alxaqi cafa wayasqudu alfarcu waa dhacayaa faracu ida alaslu intafaa ay ida intafa alaslu intafaa markuu asalkuu noqdo mid markaa aan jirin oo aan joogin markuu noqdo wuxuu noqonayaa faracu markaa mid dhacayuu noqonaya ka daaminin in saaxibu lxaqi cafa ka daaminin waa sidii mid qaandhabaya in cafaa saaxibu lxaqi cafa ay ka suquudu daaminin sida daamin daamindhicitaanku dhacayo kale weeye in saaxibulxaqi cafaa ay in cafaa saaxibulxaqi cafaa hadduu cafiyo kii xaqa u saaxiibkaha waa dhacayaa daaminkii qaandhabayeyna waa dhacaya qaacidada uu halkan sheikhu inoogu sheegaya waxay ku saabsantahay idaa saqata alaslu saqata alfarcu markuu asal ku dhaco faracuna waa dhacayaa waxay ka dhigantahay ataabicu taabic maalan ninbaa xoole lagu leeyahay xoolihii lagu lahaabaa mid wuxuu yidhi anaa damaano qaado xoolaha bixinaya kan daaminkee damaano qaadee leh anaa bixinaya isagu waa farac asalna waxa ah kii lagu lahaa xoolaha haddii kii xoolaha lagu lahaa la cafiyo oo lagu yidhahdo waan kaa dhaafa bixintii uu ballan qaaday kan daaminkii way dhacaysaa oo muxuu bixiyaa wixiiba markaa waa la cafiyey haddii la cafiyey dee markaa qaandhowgii uu qaandhabayeyna waa dhacaysaa waa farac isagu marka asalkii haddii la waayo faracina waa dhacaya maalan bishii ramadaan baa waxaa la islahaa way soo gashay dabeedna waxaa sugnaatay inaan bishii soo gelin bisha ramadaanna qiyaam khaasay lahayd taraawiix la yidhaahdo dee haddii ramadaan la waayo taraawiixduna meesha waa ka baxda ama bishii shawaal baaba bilatay dee laa taraawiixa taraawiixduna meesha waa ka baxda marka asalku hadduu dhaco farcuna waa dhacaya wuxuu sheikhu tambiihiyey dhowr tambiih buu sheegayaayo tambiiha koowaad asalku ma dhacayo inuu faracu dhaco asalku ku dhici maayo baa laga fahmayaa ila shartay ku xidhan tahaye idal aslu intafaa haddaan asalku muntafi noqon ee uu faracu dhaco asalkii ma dhacayo oo maalan kii qaandhabayey ee yidhi damiin baan ka ahay haddii markaa isagii uu noqdo inuu markaa beri yeelo uu yidhaahdo war adiga waxba kuuma lihi waxna kaa qaadan maayo waxna kuuma raaco dee maaha asalkii inuu beri yeelay ile qaantu asaalatan waxay ku sugnaatay asalka asalkii inuu beri yeelay ma noqonayso yuclamu min hadihi alqaacidati anahu laa yasquط alaslu bisuquuط اlfarci famasala ida ubri'a adaaminu laa yabra'u lmadmuunu canhu haddii daaminkii la beri yeelo madmuunu canhugii beri noqon maayo tanbiiha labaad shiikhu wuxuu yidhi mima yustasnى min hadihi alqaacidati ana alimaama ida saha uma lam yasjud lisahwi faina alma'muuma yasjudu qaacidadan waxa laga istisnoonayo laga reebayo waxaa ka mid a imaamku hadduu salaada ku sahwiyo dadka tujinaya oo aanu sujuudu sahwi u sujuudin ee iska salamadnaqsado ma'muumkii ku xidhnaa waa sujuudayaa oo lisahwi limaam buu u sujuudayaa haba ahaato sujuudda imaamku asal ha ahaato sujuudda ma'muumku sujuudu sahwi u sujuudayaana farac haba ahaatee taa waa laga reebayaayo faracii oo joogayo asalkii la waayey ayay suuradani tahay wa hada calaa madhabi ashaaficiyati wa axadi alwajhayni cinda alxanaabila sidaasina waa sida shaaficiyadu madhabtoodu ku sugan tahay madhabu shaaficiya siday tahay weeyi iyo labada weji ay xanaabiladu ka leeyihiin mid ahaan siduu qabo weeyi qaaluu alma'muumu wain kaana tabacan lakin yalxaquhu sahwu limaami fakaannahu waqaca sahwu min ha waxaa haleelayaa sahwigii imaamka marka waxaad moodaa isaga laftiisa inuu sahwigu ka dhacaad mooddaa ka warra ma'muumka keliya hadduu sahwiyo imaamkii aanu sahwinin muxuu yeelayaa ma'muumku maada yafcal ma fi dalik ya waa garta calaa kulli xaal masalada waxaa ku soo arooray xadiis kolley daciifa oo sanadkiisa dacfi ku jiro oo shaaficiyadu u daliishadeen masalada saas madaahibta qaarkood sida kaley mareen laakiin sheekh albani istidlaalka uu hadda sulaymaan sheegayo ayuu u deliishaday masalada oo waxau yihi waxaynu kollayba qacinaynaa jamacyadii badnaa ee nebiga la tukanaya fii cumurih qaar sahwiyey inay kollayba jiraan caqlan waa garanaynaa oo in la yidhahdo xayaatadiisii inuu isaga sahwi ka dhaca mooye ma'muumiinta marnaba sahwi kama dhicin iyaga gaarkooda dee waa baciid kula lbucdi lamana soo rarin inay sujuudu sahwi la iman jireen nebiguna ma odhan sala allahu aleyh wasalam idinku haddaa sahwidaan khusuuskiinna sujuudu sahwi la kaalaya marka halkaa waxaa laga qaadanayaa inaan sujuudu sahwi gaara aanu la imanaynin ma'muumku haddii gaarkiisa sahwi uga dhaco isagoo imaamkii ku xidhan waayahay wayasqutu alfarcu waxaa dhacaya faraca ida alaslu intafaa ay ida intafa alaslu intafaa hadduu asalku uu weysmo bimacnaa midaan jirin uu noqdo oo asalkii la waayo faracina waa dhacaya waa sida asalkaa la beri yeelay faracina baraa'adii waa gaadhays ilaa asalku doonayo inuu wax ka gude ka daaminin wadalika ka waa sida daamin inuu dhacayo kale in saaxibuulxaqi cafaa ay in cafaa saaxibuulxaqi cafaa hadduu cafiyo kii xaqa u saaxiibkaha wahaakada in yabtul ilaslu batal maa kaana fii dimnin lahu fama staqal naxwu lmabiici baana mustaxaqa fabailun baycun lidaka xaqa wuxuu yidhi wahaakadaa saasoo kaluu ahaaday in yabtul ilaslu hadduu asalku buro batala waa burayaa maa kaana fii dimnin lahu wixii ku guda jirayna waa burayaan fama staqal isma taagin wixii ku guda jiray naxwulmabiici wuxuu ahaaday waa sida kii la iibiyey oo kale weeyi baana xaaluu markaa muuqday mustaxaqan mid la mutaystay u muuqday mabiica laftiisa aad ka sifayso waayo mabiicu mid mucayana ma ahee macnuhu nakire ka yey waa shay un la iibiyey ma mid la iibiyey ama aada xaalba ka dhigto kaa la iibiyey qadbaana xaala kownihi qadbaana mid muuqday uu yahay wuxuu muuqday mustaxaqan xaal la mutaystuu muuqday oo cid kale ay xaq u yeelatay fa baatilun waa baatil baycun iibin lidaaka kaas la iibiyey xaqan butlaan dhab ah ayuu baatil yahay fa baatilun waa baatil iqraaru mushtariihi kii iibsaday qirista uu qiray biamanin lacag uu qiray aydan noqoshaynu ku noqonay idna aydan ilaa shaariihi amankaasoo yadfacuhu uu dhiibaayo ilaa shaariihi kii iibiyey kii iibiyey uuu dhiibaayo oo siinayo lianna bayca shayi maxaa yeelay shayga iibinta la iibiyaa qad tadammana wuxuu koobsaday iqraarahu qiristiisa uu qirayo bima irtadaahu ay biladii kii irtadaahu uu ka raali noqday amanan xaaluu lacag u yahay uu ka raali noqday oo waxyaalaha aan mushtaqa ahayn ilaa toban umurood baa wakhtiyada qaarkood yani yimaada iyagoo xaal ah samanka iyo ka mid qaacidadani waxay ku saabsan tahay idaa batala alaslu batala maa fii dimnihi asalku hadduu buro wixii dimniga ahaayee ku guda jirayna waa buraya wixii dimniga ahaayee ku guda jirayna waa buraya marka waxay noqonaysaa asalkii iyo faracii oo kaley shabbahaysa masalan shay baa la iibiyey shaygii la iibiyey lacag baa lagu iibsaday haddii shaygii la iibiyey cid kale lahayd oo kan iibiyey aanu maalikba u ahayn oo isagu lahayn idni iyo wilaayana aanu u haysanin daydan baycu asixi maayo lacagta uu qirsan yahay kani inuu kaga iibsaday oo uu leeyahay waa siinayaa iyaduna waxay noqonaysaa mid meesha ka baxaysa oo idaa batala alaslu batala maa fii dimnihi hadduu asal ku buro wixii ku guda jirayna waa buraya naxwulmabiici baana mustaxaqan markuu leeyahay wuxuu ka tilmaamayaa shaygan uu iibiyey baa wuxuu yahay shay uu soo dhacay oo cid ka xoogo oo uga taag sheegtay dabeedna uu sidaa ku iibiyey dee waa mustaxaqan liaakhara mid kalaa mutaystay oo xaq u yeeshay baycanna wuxuu noqonayaa markaa baail buu noqonayaa shakina kuma jiro inuu baail yahay waayo shuruudda bayca waxaa ka mida ka wax iibinaya waxaanuu iibinayo waa inuu maalik u yahay ama wilaaye u haystaa haddaanu mar maalikna u ahaynoo isagu aanu lahayn wilaayana aanu u haysan iyo idan iyo wakaalad waxay noqonaysaa baycaas inaanu asaxaynin saasay noqonaysa mar haddaan taasi asixinna lacagtii in la siiyaa lagaga iibsaday iyaduna waxay noqonaysaa mid aan suuroobayn oo asaxayn lacagtaadu inay kaa khasaaroobina iska hayso ya shaygan cid baa lehoo ciddii lahayd baa qaadanayseen waxaa jirta haddaba masala fiqhiya kollay baabkeenna ma aha in furuucda fiqiga ah iyo aynu gallo laakiin ishaarun baan hadda uga jeedaa ruux aan tuhmo lagu ogayn oo aan sariqo iyo waxba lagu aqoonin baa xoolo iibiyey xoolaha uu iibiyey waxay ahaayeen xoolo aanu lahayn oo markan buu tala xumoobay xumaanse hore lagu yaqaanay ma jirin lacagtii buu qaatay wixii uu iibiyeyna ninkii uu ka iibiyey baa qaatay ciddii waxaa lahayd baa waxay garatay waxay lahayd waxay yidhahdeen anigaa leh xaggaad ka keentay waa layga iibiye aniga masaladaa waa isku khilaafsan yihiin waxaa mashhuura madaahibtu laba qowl bay ka leeyihiin ninkii shaygan lahaa cayntuu leeyahuu qaadanaya waa masalada halka soomaalidu ay yidhahdaan waa xayle xayle garta markay ka hadlayaan xayle wixiisuu leeyihi yani wixiisoo xayyaa meesha yaalla waar waa xayle ka tag bay ku leeyihin ha adiga wixii wax kaa qaatay hort lacagtaada u doono waxay ku dhisan tahay mas'aladaas haddaba qowlkaa qowl khilaafsan baa jira madaahibta qaarkood ay qabaan oo ku saabsan mar haddaanu ruuxani muttaham ahayn dee cidlo la diri maaye lacagtiisii in loo celiyo mooyaane dee tanuu haystaa laga iibiyey ya xadiis ku soo arooray masaladana waa jiraayo sidaa kale sheegaya sheekh albaanina uu silsilatu axaadiis saxiixa uu ku quweynayo bal masaladaa waxaan u sheegayaa uun saa u baxsidaan dadka camalkoodu sida kale uu markaa maray marka waxaan filayaa xadiis kollay daciifina inuu jiro oo sidaa sheegaya sida hore sheegaya laakiin xadiidkan kale quwo badan sheekh albaanina wuxuu ku quweynaya silsilatu xadiis saxiixa waayahay wuxuu sheikhu yidhi wahaakada in yabtul ilaslu batal saasoo kaluu ahaaday in yabtul hadduu buro alaslu asalku buro batala waa burayaa maa kaana fii dimnin lahu wixii ku guda jirayna waa burayaa fama staqal mustaqil ma noqonayo isma taagayo oo ma noqonayo waxaan ku guda jiray mid joogayo oo asaxaya noqon maayo istaqalla waa istaagay waa la yidhahdaa istiqlaal yani gooni isu taagga ama xorriyadda waa ta istiqlaal la yidhahdo waa maaddadan aqalla waa rafciyey xataa idaa aqallat saxaaban iqaalan waa qaaday rafaca istaqallana saru u kaco waa istaagay weeyi bimacnaa istaqaama macnuu saas wey marka fama staqalmaadu waa naafiyo isma taagayo mid mustaqiima noqon maaye waa burayaa sheikhuna waa kaa yidhi maad waa nafyi naxwulmabiici wadaalika naxwulmabiici kaasi wuxuu ahaaday sida shaygii la iibiyo kale weeye qad baana shaygaa la iibiyo mid mucayana ma ahee waa miduu la iibiyey macnuhu nakire ka yahay sifee markaa baana laba wajaa ku bannaan waxa noocaas in la xaaleeyo in la sifeeyo walaqad amuru cala ala'iimi yasubunii wa haada qad baana mabiicaasoo qad baana u daahiray mustaxaqan xaal la mutaysto cid kale mutaysatay ayuu daahiray oo muuqday cid kale xaq u yeelatay fa baailun waa khabar muqadama ah. baail weeyi baycun iib lidaaka kaa la iibiyaa xaqan baailnimo xaqa weeyi oo baail xaqi ma jiraa ya yani waxaa loo jeedaa waa xaqiiqo waa dhab baa loo jeedaa hum lkaafiruuna xaqa waa qaar gaalo oo gaalnimadoodu xaq tahay waxaa loo jeedaa xaqiiqa tahay kufri xaqi ma jira baa lagu odhan karaa muugta xaqa looma jeedo kii markaa mutabaadirka ah ee xaqiiqadii baa laga tilmaamaya waa kufri xaqa bimacnaa xaqiiqa ah fa baailun miduu buray weeye hee miduu buray weeye iqraaru mushtariihi aa mubtadihi o fa baailun waa miduu buray iqraaru mushtariihi kii iibsaday qirista uu qirayo bisamanin lacag uu qirayo aydan noqoshaynu ku noqonno jumlo muctarida ah ka dhig idna aydan ilaa shaariihi kii ka iibiyey samankaasoo sheikhu wuxuu odhanayaa kown khaasa ayuu ka dhigayaa mutacallaqa ka dhigaya oo qadaraya yadfacu ilaa shaariihi asalkuna wuxuu ahaa kownka khaaska ah inaan la xadfin ee kownka caamkaa ah baa la xadfaa samankaasoo yadfacu uu u dhiibaayo ilaa shaariihi kii ka iibiyey uu u dhiibaayo waa shara yashii fahuwa shaarin lianna bayca shayi maxaa yeelay shayga iibinta la iibiyaa qad tadammana wuxuu koobsaday oo jus ka mida noqday iqraarahu qiristiisa uu qirayo bimartadaahu wuxuu uga raalli noqday amanan xaaluu lacag yahay uga raalli noqday qaacidadan wuxuu ka takhriijiyey oo ka soo saaray siduu sheikhuba sheegayo sharaxa ku sheegayo istidlaal caqli oo talaasumaadka ka dhaxeeya ashyaada waxay ka mid tahay ee caqlan loo garanayo shayga iyo waxa ka laasimaya ama shayga iyo waxa ku dimniga jira ee ku guda jira inay israacayaan oo aynay kala hadhaynin oo hadduu asalkii koobsanayey uu baatil noqdo wixii ku guda jirayna inuu baatil noqonayo talaasum caqligaa ku tusinaya marka qawaacidda fiqiga noocii laga soo qaatay istidlaalka caqliga ah noocaasay noqonaysa bayinatan alzim calaa man yaddaci waxalli fi lmunkira waljawra dfaci bayinatan alzim waajibi oo laazimi bayinatan bayine ku laazimi calaa man yaddaci kii wax sheeganayee mudiciga ahaa waxalli fi lmunkira kii dafiray dhaari kii wax loo sheegtee waxaa dafiray isagana dhaari dhaar baa kugu qadooday dheh dhaar baa kugu qadoodo lagugu leeyahay dheh iska bixi dhaarta waljawrad faci dulmigana daafac oo riix mas'aladani waxay ku saabsan tahay qaacidada ah albayinatu cala almuddaci walyamiinu cala man ankara waana nasu lxadiis oo lafdi xadiis baa wakhtiyada qaarkood qaacido noqda marka waa qaacidatu nabawiya sala allahu alayh wasalam waa qaacido nebiga laga hayo labadii ruuxee wax isku hayey mudduciga waxaad tidhaahdaa caddayn keen muddo calayhigana hadduu kaasi caddayn waayo mudduciga ahi muddo calayhigana waxaad tidhahdaa dhaaro haddaba waxa isweydiin le keebaa mudduciya keebaase muddacaa calayhi ah hunaa marbatu lfaras halka farasku ku xidhna halkan weeye ya mas'aladaasi waa mas'ale muhima oo cilmiga qadaagu waxa uu ku xidhan yahay marka hore mudduciiyo muddo calayhi in la kala garto haddii muduciga muddo calayhiga aan la kala garan qadaagii lama saxaayo garna ma hagaagaysaba ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdaan muducigu wuxuu noqonayaa kii wax doonayey muddo calayhiguna wuxuu noqonayaa kii wax laga doonayey dee laakiin taas xoogaa daabid yacni waadixa ma aho waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood in la isdabagediyo muddo calayhiga laftiisa iska dhigo daalib si isagu mudici u noqdo uu yidhahdo anigaa taaliba ninkan hayga jidbaxo waxan baan u sheeganaya culamada qaarkood waxay ka cabiraan tacbiir fiican oo waxay yidhaahdaan mudduci waxaa la yidhaahdaa man idaa sakata turika wa sukuutuhu ya waa ninka hadduu aamuso isagu aanu waxba sheegan aan cidi qabsanayn ee aamuskiis iyo isaga laysla daynayy hayga kicin waxbaan kuu sheeganayaaye markaa xaq baan kugu leeyahay laguma laha garta isagaa zimaamkeeda hayo hadduu doonana waa garramayaa hadduu doonana waa iska sabray waa iska dhaqaaqaya hadduu dhaqaaqo waxbaad iga sidataaye iidhig lama laha muddo calayhina waxaa la yidhaahdaa ninka hadduu aamuso aan laga tegayn laga toos dhaqaaqayn waa iga garbax ya waa tacbiir fiican kaana muddo calayhi baa la yidhahdaa bal hadda hadal aan soo naqlinna uu cabbiray saaxibulfuruq wuxuu yidhi cilmu lqadaa'i yaduuru cala atamyiizi baynahumaa mudduciya muddo calayhi in la kala sooco la kala gartaa cilmiga qadaaguba ku wareegaya liqowli saciid ibni musayib radia allaahu canhu man mayaza baynahumaa faqad carafa wajha alqadaa waxaana sidaa caddaynaya hadalka saciid ibnu musayib uu yidhi shaykhu taabiciin kii kala soocoo kala garta mudducigiiyo muddo calayhiga wuu garanayaa wejiga qadaaga waa garanaya dabeedna sheekh kitaab ku soo naqliye uu sheegay wuxuu yidhi kullu aalibin fahuwa muddacin wa kullu maluubin fahuwa muddacan calayh wuxuu yidhi mid kastooo aaliboo wax doonaya waa mudduci sidaana waa la yidhi mid kastoo wax laga doonayo laga rabaana waa muddac calayhi wuxuu saciid ibnumusayib yidhi buu yidhi haddana kullu man qaala qad kaana fahuwa muddacin wa kullu man qaala lam yakun fahuwa muddacan calayhi mid kastoo yidhaahda sidaasaa jirtay waa muddaci mid kastoo yidhaahda sidaa may ahayn waa muddaca calayhi wuxuu yidhi walilasxaabi fiihi cibaarataani tuwadixu aaniyatahuma aluulaa hadal dheer buu soo naqliyey wuxuu yidhi asxaabtayada maalikiyo waxay ka leeyihiin laba markaa eray ama laba cibaaro oo midkoodta kala caddaynayso culammada kalena labadan cibaaro waa cabbiraan mid waxay tahay in la yidhaahdo labada wax isu sheeganaya ka sabab ahaan fogaanshaha badan ayaa wuxuu yahay mudducigii ka dhowaanshaha badanna wuxuu yahay muddo calayhigii oo midna waa fog yahay midna waa dhow yahay maxaa loo jeedaa mid shaygii isagaaba haysta keebaa shaygii u dhow gacan ku hayntaa buu leeyihi gacanta qudheeda qariino ah oo dee ninkani waa uga dhow yahay shayga marka la eego daahirka muuqda dee ninkan markaa cidlada iska maraya ee le waxaanaad haysato anaa leh ninkani waa saaxibuliyad saaxiibulyad weeyo waxaani gacantiisuu ku jiraa kan kalena waxba ma sito waxba ma haystee waxaa gacanta kaa ku jira ayuu ku haystaa oo uu leeyahay ii dhigo isi dee labadii loo kala dhow sooma ka sabab ahaan u fog ee shaygan ka fog mudduci dheh ka u dhow waxaad tidhahdaa muddo dheh qolo saasay ka cabbirta tacbiirka labaad wuxuu leeyahay oo culammada qaar ka cabbireen mudducigu waa ka qowlkiisu uu asalka ama curfiga khilaafsan yahay oo labada mid walba ka maran yahay asalkiina waa khilaafsan yahay curfigiina waa khilaafsan yahay muddo qowlkiisu isaga wuxuu yahay calaa wafqi aslin aw curfin ama asalku waafaqsan yahay ila shaygu qofkani haysto asalku wuxuu ahaa inuu isagu leeyahay sooma asalkiibuu waafaqsan yahay ama curfigiibuu waafaqsan yahay curfigana waxaa looga jeedaa buu yidhi caadada ama shabaha ama haalibkaa loo jeeda tusaalayaasha waxa muddo calayhigu asalka waafaqayo u tusaalaha ah muduciguna oo khilaafayo mid baa wuxuu u sheegtay ruux inuu dayn ku leeyahay ama xoole uu ka dhacay shakhsigaasi ama inuu jinaayo u geystay oo wax yeelay iyo wax la mida kullu daalika waa umuro soo darriyey oo wuxuu leeyahay dayn baan ku leeyahay wuxuu leeyahay waxbuu iga dhacay yani asbi buu igu sameeyey o waxbuu iga dhacay wuxuu leeyahay jinaayu ii geystay alaslu cadamu asalku waa inayna jirin marka wax khilaafulasliguu sheeganayaa ninkani kanna uma qirsano wuxuu leeyahay ma jirto waxaa aad sheegtay inaba waxba kama jiraan faina alasla cadamu hadihi lumuur walqawlu qawlu maluubi minhu maca yamiinihi hadduu bayino waayo ninka daalibkee wax doonayaa oo markhaatiyaal u caddeeyiyo bayine hadduu waayo dee muddo calayhigaa la odhanaya u dhaaro waayo isaga asalkiibaa quwaynaya oo garab siinaya kan daalibkee wax doonayaan asalkii waa khilaafaya culamada qaar waxay ka cabiraan labada geesood geesta xoogga badan baa dhaarta la mariyaa geesta adcafka ana markhaatiyada iyo bayinada la mariyaa marka mudiciga geestiisu waa adcaf muddo calayhigana geestiisu waa aqwa marka geestii quwada badnayd waxaa la marinayaa dhaartaa la marinaya geestii adcafka ahayd ee laga quwada badnaana waxaa la marinayaa markhaatiyadii caddaynta saas aawadeed dhaarta mar baa muduciga la siiyaa oo iminka marka la eego baabulqasaama dee lows baa meesha jira u eki wax ah cadaawad daahiraa taalla maydkiina agtoodaa laga hela colaadina waa jirtay ama qaraa'in kalaaba la helay oo cidaan markhaati gal ahayn baa wax tibaaxiyey dumar baa wax sheegay dumarkiina dhiiggii kama markhaati galaan ha yeeshe tuhmadii bay quweynayaanoo ay xoojinayaan markay sidaas tahay dhaartii waxaa lagu hormarinayaa ha la adkeeye muducigaa lagu hormarinayaa baabulqasaamo hadday tahay shardigeedii xaasil yahay oo laodhanaya kontonkii dhaarood idinku ku dhaarta inuu dilay ila bayino cad meesha ma taalle jaanibkiisii wuxuu ku quwoobay muduciba ha ahaadee bilawsi qaraa-in kalea xoojiso oo lawska meesha yaalla ayaa xoojiyoo taageeray marka labada janib geesta quwada badan baa dhaartu martaa bay culammada qaarkood yidhaahdeen waana sida alcallaamatu bnulqayim uu ku nuxnuxsado oo kutubihiisa qaarkood ku sheego culamo kaloo badanna ay sheegaan marka mawduucaas calaa kulli xaal waa mawduuc marka ballaadhan weeye farqiina culammadu way ku yaro kala duwan yihiin mudiciga iyo muddo sida loo xadaynayo laakiin suwarka badankoodu waa iswaafaqayaan laakiin bacdu suwar baa kala duwanaanaya tacriifyaday ku tacriifiyeen mudducigu isagu wuxuu ka sitaa ninkaa ma jiro hadduu wakhtiyada qaarkood muddo calayhigu isagu qallibo oo uu yidhaahdo ninkani waxaygu igu haystaaye markaa hayga garbaxo dee ma laha waxba iga sitaayo hadda ku maqan ee eh, halayga soo reebo ma laha ee eh, wuxuu leeyahy hadalkiisa hayga daysto waxaan leeyahay buu haystaa muxuu leeyahy uu markaa waxaa weye arrinkii wuxuu doonayaa inuu markaa dadka jahawareeriye e isaga wax laga sitaa ma jiro hadduu yidhahdo ha layga garbaxo war ninkan miyuu wax kaala maqan yahay maya wax igalama maqna laakiin meelahaasuu iga sheeg sheegaayo wuxuu yidhaahdaa waxaan leeyahay buu ninkani haystaa war sheegsheegu ha jooge hadda markaysagaa gar la galo oo adiga hadda markaa kuu taallaa meesha ma jirto ninkani isagaa mudduciya hadduu garta kuu sheegtana arag haddii kalena dee waxaad ku qabsataa meesha ma taallo aad tidhahdo hadda igula gar dhaqso gartuna mudducigay daba socotaa muddo calayhigama daba socoto hadduu isagu doono inuu garamo garta sheegto waa in loo soo fadhiistaa laakiin kuma khasbana muddo calayhiga inuu usoo fadhiisto ninkan hadalkiisa iga daystee marka waxaan yani soo fadhiisiya war waxba lama garanamaya igata hantidaydii qaato markiisa marka waxaan aan aan ilaahay ku reebay oo markaasuu haddana markaa idaba socdo waxaygii baa ku maqan aan isleeyahay qiyaamada isla tagteen markaasuu haddana markaysa markaa iga daba hadlaya wuxuu yidhi sheikhu bayinatan alzim bayine ku laazimi oo laazim kaga yeel calaa man yaddaci kii wax sheeganaya oo waxaad tihi adiga bayina lagaa rabaa yani bayinadii oo dhammaystiran hadduu waayo dee waxay noqonaysaa lug markhaatiya hadduu helo dee lug kaloo dhaara oo lug kaabtaa buu ku daraya qadaa biyamiinin wa shaahid dhaartaasina waa lug kaabta wey wa xallifi lmunkira dhaari kii dafiray dhaari waxaa loo jeedaa mudda calayhgii waljawrad faci dulmiga daafaco riix labada geesood geestuu doonaba ha ka yimaadee ama geesta mudduciga ha ka yimaado ama geesta muddo ha ka yimaadee dulmiga riix wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk